bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal alla alay waslam walaalayaalka waxaan idinkusoo gudbinaynaa kitaabka fiqigaha bidaayat almutafaqi cajaradiisa sagaal iyo labaatanaad oo inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaliika xafidahu llah falyatafadal mashkuura min eh, nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna fain lam takuunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum wax dembiidii kama saarna haddii islaantii intaad iyadoo gabar wadata aad guur ku heshiiseen oo hadhow aad iskhilaafteen oo adoon guursan baad kala tagteen gabadheedii baad korto hadhow heshiiseen gabadha waad guursan kartaa marka sababta gabadha marna kuu diida marna kuu banaysay waa maxay waxaa waay de marna islaantii baad kulanteen marna maydan kulmin de haddaad islaantii kulantaan waa kaa xadhnimne guurkaa soo maahade ama ilaahoo isbuuc isqaba ama maalin isqaba haddaad doontaane guurkaa waa xadhnimay ilaa shardi waxaa waa dee dukhuul in labada qof is arkaan oo ay nin iyo naag isu noqdaan baa muhiim ah markaasaa haddii alla idmaayo u dhacayaa maaragtay xilki ka dhacaya haddii kale oo siday ismehersadeen laakiin aanu taaban islaantii oo aanay is aragoo markay ismehersadeen kabacdii ay kala tageen gabadhii hadhow ninkaasi waa guursan karaa wuxuu yidhi sheekhu muxaramaatun waa dumar guurkoodii xaaraam uu ku noqday bilmusaaharati ay bisababi almusaahara xididnimo sababteed uhunna kuwaasi arbacun afar weeye ummu zawjati bintu zawjati zawjat libni zawjat labi somaart albara ibni caazib inu filay xadiiskii bukhaari isagoo bandirad weyn wata uu soo maray oo ninkii saxaabiga uu yidhi xaggaad ku socotaa waxaan ku socdaa nin haddii aan la idmaayo la yidhi wuxuu guursaday aayadii baa rasuulku amar igu bixiy inaan soo dilo ninkii baan soo dilo subaxii allah subxana wa tacala marka waa diidayoo walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum ilaa maa qad salaf alle subxana wa tacala jaahiliyadii waa ku dhaqmi jireen soo maha wixii marka hore u dhacay waa dhaceen tigsi ma leh laakiin wixii ka dambeeya nin aayadii guursan kara mana baa ilah yidhi subxana wa tacaala weli waa shay maxay ah faaxisho ah buu ilahay ku sheegay subxana wa tacaala ma meel aabbahaa maray baad mari kartaa faaxisho wey muxaramaatun bisababi wa huwa licaanu muxaramaatun waa dumar guurkoodu xaaraam yahay bisababi sabab buu xaaraam ku noqday wa huwa sababkaasna allicaanu waa in labadii qof ay ay lacantamaan ay licaantamaanoo midba midka kale u licaantamo weeyaan oo maala nin inaag baa isqabay markaasaa ninkii wuxuu ka shakiyey islaanta in lala wadaago oo ay meelaha u dhundhuumato ayuu ka shakiyey markaas hadhow wuxuu yidhi islaanta tan islaan caadiya ah maaha oo waa layla wadaagaa markaas tir waa beentii imaanka alla ka qaaday ninkan waayahay qaadigii baa laysugu yimi warkiib warkii baa lasoo caddeeyey waa la dhaarinayaa marka afar dhaarood bay dhaaranaysaa waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya oo igu tallaahiya wuxuu sheegaya waxba inaanay ka jirin marka shanaad waalkhaamisatu anna lacnat allaahi calayha in kaanat min alkaadimiin soomaa marka shanaad bay waxay ku dhaaranaysaa intaa markay saddex wallabila goyso haddii aan been sheegayana ilaahay nacladii waxay ku dhacday odhanaysaa hadday saa u licaantamaan isna uu saa yihau yidhahdo haddaan masabidayo ilaahay nacladiiba haygu dhacdo labadaa qof waa la kala hufaya maalintaas ugu dambaysa taxriim waxaa ku dhacaya kala fogayn ah sababta kala fogaysayna waa maxay waa lacnada soomahad maanta kala fogaysay taasaa maka la yidhahdaa muxaramaatun waa dumar guurkoodu xaaraam uu yahay bisababi sabab buu xaaraam ku noqday wa huwa sababkaasina allicaanu waa in la lacantamo oo labadii qof ee isqabay in shaydaan u kala sheekeeyo ul ah ay lacantamaan weeyaan marka haddii ninka xaaskiisa u lacnado ee waa la kala farqinayaa licaankaasi ama xaakim ha kala kaxeeyo adaal idmaayo haddii xaakim uu kala kaxeeyo arrintaasi taxriimkaasi mu'abad buu noqonayaa in saa loo kala kaxeeyo weeye waaya addaabitu haaliu daabidka saddexaad almuxaramaatu taxriiman mu'aqata hadda waxaynu kusoo jirno kasoo hadlaynay muxaramaadka taxriimkoodu maxay ahaa mu'abadka ah soo maa qismigii labaad buu galay muxaramaatun dumar guurkoodu xaaraam yahay liajli ljamci isu keenid awgeed buu ku xaaraamoobay in laysu keeno oo la jamciyo oo ninku meher isugu keenaa loo jeedaa meher inuu isugu keeno baa loo diiday wahunna kuwaasi waxaa weeye aljamcu waa jamcin iyo isu keenid ninkii uu labadii dumara isu keeno bayna almar'ati qof dumara iyo wa ukhtihaa walaasheed buu isu keenayaa sharcigu waa xarimay waayo labadan qof waa walaala soo maaha inta badan laba dumaroo laysla qaba guux baa ka dhexeeya soo maaha waxaa sharcigu u diidayaa gabarya walaasheed in la wada guursado ama gabarya habreerteed ama gabarya eedadeed waxaa go'aysa calaaqadii walaalnimaa go'aysa soo maha calaaqadii walaalnimo jacaylkii walaalnimo isku xidhnaantii walaalnimo dhalashadii baa go'aysa ilaa intaa guux baa ka dhexeeya laba dumaroo laisla qabo marka guuxaasi wuxuu keenayaa inuu masaxo dhalashadoodii oo ay colaad iyo waxaan la garanayn ilaa maa raxima rabbii inay dhex gashaan marka sharcigu waxyaala badan buu ilaalinayaa wahunna kuwaasi waxa weeye aljamcu jamcin iyo isu keenid laysu keeno bayna almar'ati qofkii dumar ahayd iyo wa ukhtihaa walaasheed aw amase khaalatihaa qofkii dumar ahayd iyo habaryarteed aw amase cammatihaa qofkii dumar ahayd iyo eedadeed in laysu keeno ayaa iyaduna waxay tahay arrintaasi arrin xaaraamnimadeedu ay wakhtiyaysantahy wakhtiga marka ku xidhantahy waa in waktigaasi waa maxay waa marka midood la waayo soo maaha hadduu isla walaashii xaaskii ay ka dhimato walaasheed haddii oo la siiyo waa guursan karaa soo maaha jamcintaas in la waayo inbaa muhiim ah wakhtigaas la jamcinayo unbaa la diidaya gabar hadduu furo habeerteed waa guursan karaa hadday ka dhimato waa guursan karaa eedadeed hadduu furo habeerteed waa guursan karaa waa u furanta waxaaso dhan laakiin in la isu keenaa la diidaya allah waa tuu lahaa subxaana wa tacaala wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf jaahiliyadu waa ku dhaqmi jireen allah waa diidilaha subxana wa tacaala habaryarta iyo eedadana axaadiistaa sheegtay xaaraamnimadeeda walaashana qur-aankaa sheegay oo rasulku wuxu uhi sal lla alay wasalam laa yujmacu bayna almar'ati wa cammatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa gabadh iyo edadeed iyo gabadh iyo habareerteed guur laguma wada jamciyo rasuulku yidhi salawaatu llahi wasalaamu alayh athaani ka labaad muxaramaatun waa dumar guurkoodu xaaraan yahay liajli lcadadi tiro awgeed buu xaaraam ku noqday tiro awgeed buu xaaraam ku noqday haddii tiradaa la helo guurkaasi xaaraam buu noqonayaa haddii tiradaa la waayese guurkaasi waa jiraa wa hunna waxa weeye kuwaasi aziyaadatu kordhinta laga kordhiyo weeye cala araabicati ta afaraad lilxuri ninkii xorta ahaa ninkii xorta afar dumara ka bad inuu guursa shareecaduma ogasha waa maya hadduu mi shanaad ku dara ka warra qofkaa dumara ee shanaad uu keenay waa zaani afartan kale xalaal buu ku qabaa laakiin shay muxaram uu gala dee marka hore lama ogolaa wa cala athaaniyati inuu yani waxaa e, weeye aziyaadatu cala athaaniya iyo waziyaadatu inuu ka kordhiyo cala athaaniyati ta labaad lilcabdi addoonkii oo addoonkiina waxaa waa waa waa kii xorka ahaa barhkii soo maaha kii xorka ahaa afar baa u bannaan addoonkiina maxaa u bannaan labaa u bannaan soo maaha ile waa waa nis xor xor xor niskii weeyaan isagui addoonkii marka laba dumara kama kordhin karo haddii ala idmaayo muxuuaha iishe xorkiina kama kordhin karo afar kama kordhin karo tacadudu zawjaad waxa la dhaha wey oo shareecada ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala ummadda tan laakiin jaahiliyadu toban iyo labiyo toban iyo saddex iyo toban iyo afar iyo toban bay gursan jireen oo ninku isu keeni jiray sidaa awgeed baa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ninka la yidhaha khaylaan ibnu salama ayaa rasuulku wuxuu markuu soo islaamay wuxuu rasuulka ilaahayow toban dumaraan anigu qabaa bal iga warbixi tobankaa dumara maxaan ka yeelaa qaala amsik minhunna arbacan afar dumara ka qabso wafaariq saa'irahunna inta kale sii daaba nabig salawatullah waslamu alayh afar dumara ka xulo oo lixda kale fasax buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh ninkii qays ibnualxaaris ahaa wuxuu yidhi waxaan soo islaamay anigoo sideed dumara qaba nabigaanuu miyo arrintii baan u sheegay markaasu wuxuu yidhi ikhtar minhunna arbacan afar ka dooro ayuu nabigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh marka ninka horta afar kama badin karo waxaa jira zamanadan dambe oo la sheeg soomaalida qudhida laga sheegaa koonfurta oo kale dad fahamka diinta ku qallacdaa jira moogta qaar deliishaday laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugan dayasho wanaagsan rasuulkuna sagaal dumara isagoo ku xiranya buu dhintay marka haddaan lix iyo toddoba isu keeno dumara wax ba'si ah ma laha rasuulka ilaahay baan ku dayanayaa arrintaasi jawaabteeda waxaa weeye rasuulkii alleh khusuusiyaadkiisa bay ka mid ahayd soo maa khusuusiyaadkiisay ka mid ahayd waa mamnuuc qof nebiyullaahi muxamed ummaddiisa ka mid ah inuu ka kordhiyo afar dumar ah inuu ka kordhiyo guurkooda waa dhaxaasaan maqlayay in muqdisho caynkaas kula ka dhacday wuxuu yidhi marka sheekhu e, muxaramaatun waa dumar guurkoodu xaaraam yahay liajli lcadadi tiro awgeed buu ku xaaraamoobay wa hunna kuwaasina waxa weeyaan aziyaadatu waa kordhinta laga kordhiyo cala araabicati ta afaraad in laga kordhiyo lilxurni ninkii xorta ahaabay u sugnaatay wa cala athaaniyati talabaadna inuu laga kordhiyo lilcabdi addoonkii u ka kordhiyo lama ogola intaas oo addoonkiina cumar bn radi radia allahu canhu hadalkiisaa lagu guddoominaya calina waa ka sugnaatay arrintaasi uu yidhi yankixu lcabdu imra'atayni addoonku laba dumaruu guursanaya wa yutalliqu talqatayni laba talqadoodna waxbuu ku furayaa wa tactaddu alamatu xaydatayni tii addoonta ahaydna waxay u cidda tirsanaysaa laba xaydadood tii hortahaydna imise wey saddex xayd bay tirsanaysaa almuadaabidu raabicu almuxaramaatu dumar guurkoodu xaaraam yahay weeye taxriiman xaaraamoobid qaari'an timi oo soo darisay casharatun toban way kuwaasina dumarka almuxaramaatu dumarka guurkoodu xaaraamta yahay taxriiman xaaraamoobid qaari'an timi oo soo darisay oo haddii alidmay dib ka timi casharatun toban wey almusawajatu waa tii musawajada ahayd ee la qabay ee nin kale uu qabay waxaa xaaraaman qofkii dumar ahayda nin uu qabay maadaama nin kale cismadii ay ku hoos jirto waxaa xaaraam ah in nin kale uu guursado ayaa xaaraam ah oo haddii aan la idmaayo guur kale laga dulkeeno allah wuxuu yidhi walmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum baa ka dambaysa sooma ilaa maa malakat aymaanukum istinayaadkaas waxaa loo jeedaa muxsanaadkan waa dumarkii mutasawijaadka ahaa almutasawijaatu min annisaa'i baa laleeyahy war lama ogola kuwa in la guursado maayo ninbaa naagtii qaba laba nikaax qof dumara kuma kulmi karaan laba qofna uma qaybsamayso laakiin ilaa maa malakat aymaanukum marka la daba dhigay waxaa loo jeedaa dumarkii sabyiga ahaa dumarkii sabyiga ahaa ee la qafaasho ee gacanta ee addoomaha ahaa dumarka iyagu waxa weeyaan sabyi baa la dhaha kuwaasi haddii ninka uu gacanta ku dhigo inta duullaan gaaladii lagu qaado oo markaa gaaladii laga soo qabto dumar dumarkaasi waa la qabay soomaa de rag baa qabay gaalo ah mar haddii gacanta lagaga soo dhigo sida tixgelintii ninkii muslimka muslimkaa ah, qofkii dumar u qabay tixgelintaas ma yeelaad iyadu ma laha laakiin iyadii waxaa la eegayaa oo keliya inay uur leedahay in kale layska hubinaya ilaa qofkan qof ninba hore u qabay hadday uur leedahay loo dhowaan maayo haddii intaa la hubinayo bal inay laba xayd heshaa la hubinaya laba xayd hadday hesho warkeedu waa cadiya uur ma laha ninkiina waa u fasaxan yahay haddii hadhow inuu iibiyo uu damco xitaa isaga oo cid kale uu ka sii iibiyana sidoo kale inuu riximkeeda hubiyo inay wax jiraan in kale ayaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala markaa saas uga soo reebayo ilaa maa malakat aymaanukum ayuu alla yidhi subxana watacala kuwaas iyagu xalaal bay idin yihiin almusawajatu waa tii musawajadahee la qabay athaanii ta labaadii almuctadatu waa tii cidda tirsanaysay qofkii dumar ahayd oo cidda tirsanaysay waxay ku jirtaa ciddatu zawaaj zawaajka ciddadiisii bay ku jirtaa ama cismatu rajul bay ku jirtaa oo qofkan dumara markii ninkii ay kala tagaan oo ninkii uu furo dalaaquna aanu baa'in ahayn xilligaa dalaaqa ay tirsanayso ilaahay subxaanahu wa saddexdaa bilood wuxuu ugu talagalay qorsho badan waxaa ka mid a labadii qof in ilaahay qalbigooda isagu islaaxaa dhici karta soo maha lacalla allaaha an yuxdita bacda dalika shay-an soomaha maha aayaddii amra baa dhici karta oo markaa labadii qof ee isqaba ilaahay qalbigoodii maaragtay uu maaragtay burcad alla isu mariyo ay iswaansamaan ninku warma qofta saa u eg baad sii daysa walaa nacasna baa ku sheegtay iyaduna ay tidhaado wa ilmahan aabaabbala-aan ma hayn kartide ducaqabihii ilmahan dhalle ma u daysatalow oo markaa ninku guriga yimaado oo biilka u keenkeenooo iyaduna markaa carruurta wadwaddo oo halkaa sheegan la yska eego oo markaa laysu soo noqdo ayaa ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala marka waa xikma rabaaniye ah taasaa marka qofkii muctadada ahayd lama ogola xurmatu nikaax bay ku jirtaa intii ciddadeedii aanay markaa dhammaan haddii markaa ay ciddadeedii dhammaato waa markaa waa fasaxantah soo maaha ninkii markaa ismaamaanbaa guursan kara wey tii cidda tirsanaysa athaalitan saddexaad almustabra'atu waa tii riximkeeda la beri yeelayey mustabra'a waa tii riximkeeda la beri yeelayey oo waxa weeyaan qofkii dumar ahayd muxuu ahaa ninkeedu addoontii ninkii uu lahaa inuu iibiyo markuu doonayo inuu haddii ala idmaayo ama addoon buu gacanta kuba dhigay oo jihaad baa la galay addoon buu soo qabtay dumarka markay gacanta ay soo galaan addoomay noqonayaan moogta addoommuhu ma aha wax suuro gaaro foolxun leh waa dad caadi ah laakiin bicizati aljihaad baa marka la qaado oo laga adkaado gaalo dumarka gacanta lagaga dhigaa iyo ragga gacanta lagaga dhigaa marka maxay noqonayaan addoommay noqonayaan soo maahad marka qofkii dumaree caynkaasoo kale ahayd ee dagaalka lagu soo qabtay ama laguu soo hibeeyey maxaa kula gudboon ninkii waxaa la gudboon inuu istibraag ku sameeyo istibraag waxaa weeyaan riximkeedaa la beri yeelaya ilaa qofkan dumar ninbay ku taxalluqday marka waxaa la leeyahay istibraaga kani qofkii dumar ahayd istibraagu horta waa waajib saddex meelood buu waajib yahay waa midda koowaade haddii uu qofkan dumara uu ninqabay markii hore hadduu nin ninkan qofkan dumara qabay oo markay caddaato istibraageedu waa waajib iyagoo iyadoo addoon ah hadduu qabtona istibraageedu waa waajib haddii inuu xoreeyo ama iibiyo uu doonayana istibraageedu waa waajib marka iyagaa kala duwan hadday xaamilo tahay istibraageedu muxuu noqonayaa intay ka dhalayso sooma hadde intay ka dhalayso baa loo sugayaa waayo nebigu wuxu yiri sal lla alay wasalam man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir falaa yasqi maa'ahu walada hayrihi qofkii ilaahay iyo maalinta yowma alqiyaame rumeeyey biyihiisa yaanu ku waraabin cid ilmo kale ciday dhashay lama ogola marka beertan horaa cid kalaa abuurtay marka lama ogola siidhkaa cid kalaa meesha ku riday inaad adigu ka duulgaysid waa xaaraam xadiidka abi daawuud ee xasanka ah marka taas xaamilka loo dhowaan maayo istibraageeduna waa maxay waa inay umusho ta labaad waxa weeyaan tii xaydka helaysay iyadu waxa weeyaan tii xaydka helaysay hal xayd hadday hesho xayd hadday mar hesho khalaas waxaa weeye saanta sariximkeeda waa fayow yahay markaa waa u fasaxan ta saddexaadii waa tii aayisada ahayd waa quusatayba iyadu waa middii quusatay oo dhiigba iska weydoo islaantii gabowdoo ay maaragtay dhalma ama waaba yar tahayoo weli hawshan may gaadhin oo xaydba may gaadhinba taasna waxa weeyaan aayisadiina iyadu ma laha wax la yidhahdo muxuu ahaa iyadu ha loo sugo ma laho warkeedu waa cadihi iyadu islaantaasi waa islaan dhalma baxdayba oo raximkeedu waa faaruq oo xaydba weligeed may arag waxaa weeye maxaa weeye xaydku waa ka go'ay tanna xayd iyadu may arag guurkeedii waa laga istaagaya oo ninkii xalaalu ma aha inuu qom qof dumar oo zaaniyada uu guursado xitaa haba noqdo kii xumaha la samayn jiray kii xumaha la qasan jiray xitaa ha noqdo lama ogola sidoo kale gabadhiina uma xalaalaha inay guursato nin zaani ah ilaa inuu toobad keena mooyaane azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik waxurima dalika cala almu'miniin sadaqa allah ilahi run buu sheegay subxaana wa tacaala marka zaaniyadu iyaduona ilaahay ka tooba keento waxa weeyaan ma habboona inuu maaragtay la guursado iyaduna oo waayo waxeedii waa waxba khalad bay ku dhex jirtaa alkhaamisatu almuطallaqatu waa qofkii dumar ahaydee la furay alaaan saddex lagu furay xataa tankixa ilaa ay guursato zawjan nin hayrahu isaga aan ahayn ninkan waa ka dhammaatay ila qofka dumara saddex xarig baa waxa weeyaan lagu qabaa saddexdii uu meherku ka koobnaa ee cuqadka ahaa haddii ninku islaanta markay isqallacaan buu maalinba mid sii daayo waxaan hadhow lamana amaahin karo cidna kama soo qaadan kara isago waana ka dhammaanaya sidaa awgeed baa ragga horta gacantooda loo geliyey waxay fuqahadu yidhahdeen aalaaqu liman ahada bisaaq baa fuqahadu dhahaan marka qofka dumara waxaa looga ilaaliyay iyada dalaaqa waa dumarku waa iska naqsaat lcaqli wadiin hadday wax qoonsato carotaba hal dalqad bay ku furaysaa maalinta laba jeer bay furi lahayd marka reer loo noolaan lahaa ma jiraba markay wax qoonsato bay furi lahayd idinkoo isbuuciis qaban baa dalqadu ka dhammaan lahay islaanta laakiin ninka isagu inta waa ka gows adag yahayoo waxaa laga yaabaa in xoogaa la yoongayoongeeyo hadhowna uu isaga aamuso ama iska tago laakiin waa ku adagtay isagu sidaa awgeed baa waxaa sharcigu bal qiimihiisa eeg islaantu madfaca ugu weyn ee ku dagaalanto waa dalaaqa haddii lisaaf garan waayo warqadda hadlaysiin baa la dhahaya wax kale ku dagaalanta ma haysa markii lisaaf garan waayaba wada noolaan karama ina warqadda hadlaysiiyo saas awgeed baa ilaahay uga qaaday subxaana wa tacaala si uu ilaahay u ilaaliyo qoys muslima inuu jiritaankiisu rasmi noqdo ilahay u ilaaliyo subxaana wa tacaala alxamdu lilahi xamdan kaiiran ayiban mubaarakan fiih marka muطallaqadii ragguna mid waxaa jira dee cid walba kasi liita oo isagu waxa weeyaan iska fura dumarka oo dee balqadaa iska sii daayo wuxuu ku furana aan garanayn wallahi saan ahaa garan maayo markaan furuu ku oranaya waa doqonnimo weeye kuwaxa kasi liita iyaguna jiro fuqahadu markay leeyihiin adalaaqu liman akhada bisaaq mid waxaa arkaysa odhanaya qof dumara anigu dalqad baan ku furayoo iigu darbay labadii kale waa ugu daray kaas inuu guursado munaasib ma ahaynba u dar qofka dumara waxaan wax laysaga dorlaysasiisiye ma aha qofku haddii wax ka dhacaano xal lagama maarmaan ay noqoto waa inaad wixii tashiilataa haddii xidaaydani kaliftaba tashiilo saddex kugu kala haraan laakiin adaa laba labaiy saddex saddex usii dayso hawshu waa kadhowa kugu soo baxsanaysaa cid waxaan kula qaban kartana ma jirto almudallaqatu ti la furay wey alaaan lagu furay xataa tankixa ilaa ay guursato zawjan nin hayrahu aan isaga ahayn mudallaqadii marka zawjkeedii hore uma bannaanaa loo jeedaa ninkeedii hore u qabay uma bannaana maadaama ay ka dhammaadeen guntimihii guurka ee ninkan gabadhan uu ku qabay uma bannaana iskuma noqon karaan wax muxallal la yidhaahdo looma samayn karo allah waa tuulaha fain tallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu fain tallaqahaa falaa junaaxa calayhima an yataraajaca kaa dambe hadduu furo inay hadhow isku soo noqdaan wax dhiba ma le dee fain طallaqahaa kan dambe hadduu furo falaa junaaha calayhimaa an yataraajaca in danna an yuqiimaa xuduud allah hadday markaa yaqiinsadaan oo ogaadaan oo ay u malaynayaan ilaahay xuduuddiisa iyo xuquuqahay isku lahaayeen inaanay dayacaynin asaadisatu ta almuxrimatu waa islaantii xajka xarmanayd xaajiyadda ahayd ama muctamirada ahayd ee cumraysanaysay iyaduna nikaaxeedu xaaraan buu noqonayaa ilaa ay ka xalaalowdo cumradii ama ay ka xalaalowdo xajkii ay xarmanayd xaaraan buu noqonaya waayo nebigu wuxu uhi sal alay waslam laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu walaa yakhtubu qofkii muxrimka ahaa ma guursado loomana guuriyo cidna guur uma doono xitaa haddii gabadhaada oo soomaaliya joogto walaayadeeda lagu soo weydiiye ma bixin kartid ilaa aad xalaalowdid ma bixin kartid ilaa aad xalaalowdido waayo hawshan hawl adag weeyaan asaabicatu almuslimatu zawaaju lmuslima qofkii dumar ahayd guurka ay guursato wey likaafirin mid gaal ah mid muslimada inay gaar guursataa waa xaaraan iyaduna muxaram wey shaygaasi inay qof dumara ay gaal guursato waayo almar'atu calaa diini zawjiha qofka dumara ninkeeda ayay la dhaqaniya mabda' tahay hadduu diinlaawo gaala uu yahay caabidad ilaahay taqaana hadday tahay beritoosku mid unbay noqonayaan waxaad arki doontaa iyadoo sidii oo kale ah waayo caatifada zawjiyada ah baa ka itaal roon waxa qofkan uu xambaarsanya marka labada qof inay isku diin yihiin ayaa asal ah taasaa sax a ah marka weeyaan wuxuu yidhi limuslimatin almuslimatu tii muslimada likaafirin gaal guursataa ayaa waxay ka mid tahay muxaramaadkii athaaminatu alkaafiratu waxaa weeyaan tii gaasha ahayd oo limuslimin mid muslima guursata weeyaan waxaa banaanayn alkaafiratu limuslimin baan bannaanayn oo ninkii muslimka uma bannaana mid kaafirada inuu guursado bimacnaa kaafirada wuxuu u jeedaa mushrikadii buu ujeedaa mushrikadii buu u jeedaa hadda walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna ayuu alla leeyay subxana wa taala laakiin maxaa bannaan ninkii maxaa u bannaan inuu guursado maxay ahlukitaabkii soo maahade ahlukitaabkii waa bannaan yihiin waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum idaa aataytumuuhunna ujuurahunna alla subxaana wa tacaala marka iyagoo ahlukitaabka kuwa cafiifaadka ee dhowrsoon iyagu waa bannaan yihiin guurkooda in ninku guursado waxaan bannaanayn tii mushrikadda ahayd tii aan cilmaaniyadda ahayd ee diinba aan haysan tii shuuciyadda ahayd tii budistiga ahayd kuwa dahriyiinta la dhaho waxaasoo dhan mushrikiintaas ah ma bannaana waxaase laga soo reebayaa dumarkii ahlu kitaabka ahaa ee xorta ahaa alyahuud waannasaara dumarkoodii raggii waa guursan karaa muslimiinta ahaa bishardi waxaa ah inay qof dumaroo cafiifadoo dhowrsoon ay tahay marka dee zamankan si loo hela waa adagtay soo maha adoo marka qof muslimadoo ilaahay taqaan heli karaa qurux walba ha yeelatee gaal nijaas ah waxaad ku falaysaaban jirinba alamatu adoontii zawaajul ama addoon guurkeed weeye ayaa xaaraam ah cala alxurri mid xur ah inuu guursado qof dumaroo addoona ah. xorkaasoo alqaadiri awoodi kara calaa nikaaxi alxurati qof dumaro xora inuu guursado waxaa muxaramaadkii ka mid ah sheekh daari buu muxaramaadkii soo darinaya waxaa ka mid ah addoon nin xor ah inuu guursado ninkaasoo awoodi kara inuu gabar xora guursado ayaa ka mid ah waxyaalihii muxaramaadka daari ahaa oo waxaa loo diidayaa xikmadda loo diidaya waxaa weeyaan waxay rabtaa shareecadu dad isku bays ah inay dhashaan baa la rabaa meesha tan haddii islaan addoona aad guursato ilmihii hadhow addoomay noqonayaan iyaguna ilmihii iyaguna islaan addoona dhasha manqasay u tahay oo xoogaa halkaas ceebayn iyo xoogaa waxbaa meeshaa kasoo xasilaya oo ilmihii dee hooyadiibay tabac u noqonayaan raqiiq iyo addoome iyo waxaan la garanan bay ilmihii noqonayaan saasaa marka sharcigu u ilaalinaya allah waa tuulaha waman lam yastatic minkum qawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati fa malakat aymaanukum min fatayaatikum fatayaadkiini addoomihiina waxay gacantiina milkisay kuwaas almu'minaati wallahu aclam biiimaanikum bacdukum min bacdin fankixuuhunna biidni ahlihinna waaatuuhunna ujuurahunna bilmacruuf muxsanaatin hayra musaafixaatin walaa mutakhidaati akhdaan ila akhir alaayaat marka wuxuu yidhi sheekhu alamatu zawaajul amati addoon guurkeed weeye cala alxorri mid xora uu guursado kaasoo alqaadiri kara calaa nikaaxilxurati mid xora guurgeed kara marka hadduu qof dumara xor a guursan karo maxaa mamnuuc ka ah inuu addoon guursado soo soomaa marka shuruuduhu ku guursan kara waxaa ka mid a haddii ninkii dhaqaala la'aan ay ku dhacdo ila ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman lam yastadic minkum dawlan qofkaan dhawl iyo haysanaya hantiya deeq baa loo jeeda soomaadi marka kow ninkii haddii kharash la'aanay hayso oo kharash gabadh xora uu ku guursado ma haya laakiin muxuu heli karaa kharash maxay ku guursado addoon ama guurka inuu guursado addoon waxaa ku kalifay naftiisiibuu uga baqay zina inuu ku dhaco intuu xor baarbaarayaba ama waxaa ku kaliftayba haddii aa la idmaayo waxa aanu haynba waxaanu maaratay inay maxaaratay addoonta muslimo tahay baa loo shardinaya dhe inay addoonta muslimo tahayna waa loo shardinaya shuruudaha caynkaasa marka muhiima ah in loo ilaaliyo kii xorta ah guursanayay alcaashiratu tan tobnaad alkhunha waa qofkii khunfaha ahaa waa kii isku jirka ahaa xagna nin buu ka yahay laba farji buu leeyaho nin iyo naag isu dhex jiro wey xataa yatabayana ilaa uu caddaado amruhu arrinkiisa kii khunfaha ahaa guurkiisii baa xaaraam ah oo waxa weeyaan labadii farjiba waa leeyahay marka kaa isagaa waa layska hubinaya in lagu khatalmino in layska hubiyaa la rabaa oo marka labadaa intuu meel isugu biya shubanayo hadduu nin yahayna waa laga leexanaya dee ninnimo iyo axkaamtiisuu qaadanaya hadday qof dumara tahayna qof dumara axkaamteedii bay qaadanaysaa khunhaa kaasaa marka waa labeeb banaan labeeb labeeb bayna labeebku micnuhu maaha qof masaxan maaha waa qofkii labacandhoolaha candhoolaha ahaayoo haddii alla idmaayo fuqada odayaasha horsaasay odhan jireene laba farjaankii weeye micnuhu farju dakarin wa farju unhaa ayuu qofkaasi leeyahay marka guurkiisu xalaal ma aha mushkil baa la mushkilkaasoo kaleo ilaa uu kala baxo guurkiisu eh, xalaal ma aha alkhunha kii khunhaha ahaa ee labafarjiilaha ahaa guurkiisii baa xaaraam ah xataa yatabayana ilaa uu caddaado amru arrinkiisii hadday gabar tahayna way iska hubin hadduu nin yahayna gabar hadday arrintaasi tahayna wuu iska hubinaya ilaa arrinteedu meel isugu biyo shubato la fahmi kara markaa xaaladda uu noqdo raabican wuxuu ka afaraadi baabu shuruudi fi nikaaxi shuruuda nikaaxa loo shardiya baabkiisii weeyaan wa fiihi waxaa ku sugan alaaatu dawaabida saddex daabid baa ku sugan daabidu ka u horeeya daabidulawal daabidka hore waxaa weeyaan ashuruudu fi nikaaxi shuruuda nikaaxa loo eegaa qismaani laba qaybood weeyaan shuruudaha nikaaxa la tixgelinaya waa laba qaybood saxiixun laazim ay ashardu saxiix shardi saxiix ah shartun saxiixun shardi saxiix ahoo laasimun laasim ah wuxuu uga jeedaa shartun shardi baa u qadarane saxiixun fii nafsihi dheh waa shartun saxiixun waa shardi saxiix u ah maxay fii nafsihi buu saxiix u yahay isaga laf ahaantiisaaba sax ah ile shardina naftiisu sax u yahay shardina laf ahaantiisu khalad u yahay soo maha marka lagu leeyahy saxiixun fii nafsihi waxaa lagaa duwayaa faasidun fii nafsihi baa lagaa duwayaa ila mid baa soo socda ah faasidun fii nafsihi ay shardun saxiixun shardun shardi weeye saxiixun ay saxiixun fii nafsihi naftiisa saxiixu ah laazimun an yalzamu zawja alwafaa'a bihi wey laazimun an yalzamu zawja ninkii waxaa ku laazimaya alwafaa'u bihi inuu oofiyaa waajibku ah marka shuruuddii nikaaxa waxaa ka mid a shardi lafahaantiisa sax ah hadday gabadhu qabsato gabadhu shardi xun ma qabsana shardi maxay qabsatay ah sax ah ninkiina maxaa laazim ku ah hadduu aqbalo ya inuu oofiyo soo maha baa laazim ku ah marka laazimun bimacnaa yalzamu zawja alwafaau bihi ninkiina waxaa laazimka inuu oofiyo shardigaasi waa midka meherka ka hor dhacaya meherka ka hor dhacaya masalan gabadhi waxay tidhi anigu walaalo waxaan doonayaa meherkaygi meherkii ma ku heshiinay hadda masalan boqol doolar ma ku heshiinay boqol doolar ma ku heshiinay haa boqol doolar baan ku heshiinay lacagtaa boqolka doolar ah oo kaash ah farta inaad iga saartaan doonayaa haddii kale labada labadaya soo dhawaan mayno gurina wada degi mayno shardigaasi waa maxay saxiixun laazimin wey sooma haddi waxaa ka mid a inay gabadhu masel tiraahdo inay shardisato masel ahaana tiraahdo waxaan anugu shardisanayaa niyahow guurku ilahay baa isu xalaaleeyey anna koley haddaan noolahay waan guursan lahaa adna kadaalig shardi waxaa ayaa ah si wanaagsan inaad iila noolaato ilahay dadku si wanags ha wada noolaadaan buu yidhi haddii aad hadhow si wanaagsan ila noolaan karin war haddaba na kala daaniyo shardigaasi waa maxay saxiixun laazimun soo maha de weeyaan waxaa weeyaan ma eh, shuruudda caynkaas oo kale ahna waa shuruuddee bannaan shuruud bannaan weeyaan way bannaanta waana qowlka saxaabadu ay qabaan wuxuu yidhi sheekhu marka iyo faasidun ay shardun shardi weeye faasidun ay faasidun fii nafsihi laf muxuu u yahay yaa faasid buu u yahay maalan adoo islaan leh ba waxaas tii allele mid kale maad iska guursati hadhowday ku tidhi waa kaa aqbalay guurkii guurkaagiina waa yeelay waa ogolaanay laakiin shardi baan qabanaya muxuu yahay shardigaas islaanta kale dee iska fur <laughs> islaanta kale iska fur shardigaas ma soconaya socon maayo dee nin oon dee ishiisa laga arkay mooyaane cid kale ka socon maayo soo maa ma soconayo waa labadan qofku baab maaha xuqna maaha ama waxay ku shardisay waxay tidhi waa ogolahay inaad islaanta kale inaa qabto waa ku ogahay inaad ila guursato waa ogoleh laakiin biilka imisaad usiisa iyada markaasaa waxay ku tii waxaa tii maala boqol baan siiyaa aniga shardi waxaa laba inaad isiiso warkaasi ma soconaya shardi faasida soo maaha shardi faasida wey ma soconaya ama waxay tidhi habeenba guri soo ma joogaysid ama labada habeenba soo guri joogi maysa haa aniga waxaan rabaa habeenada gurigayga aad joogto inay ka badnaadaan tan kale faasidun fii nafsihi faasid wey warkiisa la aqbali maayo shardigaaso dhan marka waxaasoo dhan waa shuruud faasid ah wixii moogtahay asalkiisii mmaa wixii faasid ah faasidka lagu dhise lagu aqbalaa isna muxuu noqonaya faasid soo ma maa buniya fasaadun fahuwa faasidun bay dhihi jireen waayo nebigu sal la alay slam markuu qorshaha caynkaasi ka hadlay wuxuu yidhi laa yaxilu limra'atin an tas'ala talaaqu ukhtihaa qof dumara xalaal uma aha inay zawjkeeda tiraahdo qofka dumare aad ila qabta fur litastafriqa maa fii saxfatihaa fa inamaa lahaa maa qudira lahaa wuxuu lehy rasulku sal ly slam si ay markaa weelka walaasheed u afrogato oo iyadu markaa wixii walaasheed qaadan jirtay u hesho rasuulkutaa waa diiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh marka lama ogola shardigaas ayumaa shardin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baatilun shardi walba oon kitaabka ilaahay asal ku lahayn shardigaas muxuu yahay baatil weeyaan addaabitu thaani daabidka labaadi alsaxiixu ay ashardu saxiixu waa shardigii saxiixa ahaa shardigaasoo yajibu uu waajibayo alwafaau in la oofiyo bihi isaga u waajibayo fain lam yafi haddaanu oofin falahaa gabadhii waxay leedahay fain lam yafi fandur fiiriye dhe marka fain lam yafi ay fandur fiiriye in lam yafi haddaanu oofin ninkii zawj baa iskaga qadarane falahaa gabadhu waxay leedahay alkhiyaaru iyadaa khiyaar iyo door leh mithlu tusaaluhu waxa weeyaan allaa yanqulahaa waaba inaanu ka rarin min beladihaa magaaladeeda aw amase waxay shardisatay allaa yatazawaja inaanu la guursan calayhaa dusheeda shardisatay shardiga markaa qabla nikaaxba waxay ku tuurnay oo anigu waa isguursannaa laakiin anigu waxaan doonayaa magaaladan aan deganahay in dee aafo dalka ku timaada looga guuro mooyaane inaanan magaalada iga rarin baan rabaa anigu shardigaasi waa laazim anigu waa inuu wafiyaa waa laazim ama labada qof qabaa ha kala noqdeen laba qof oo kala qabaa'ila hadday doonaan xitaa hadday shardigaa xirato waa laazim ninku inuu wafiyaa ama waxay tidhi anigu qof dumara wixii laga heli jiray iyo ka badan waad iga helaysaaye waxaan doonayaa inaadan aniga ila guursan baan doonayaa haddaad ila guursan doonto haddaba iga daa haddaba ni hay guursan iga daaho rabsho iyo hawshaa kama bixi kare marka arrintaas waxaa weeyaan shuruudda caynkaas waa laazim ninku inuu maarad arrintaas ka aqbalo waa wixii ka horreeyey meherka soo maha laakiin meherka kadib hadday wararkan kale la timaado ah muxuu ahaa ninku inuu wafiyana waa heli karaa inaan wafinna waa heli karaa ayib wuxuu yidhi sheekhu marka addaabidu fain lam yafi fandur fiiriye in lam yafi haddaanu oofin falahaa waxayla alkhiyaaru khiyaar bay leedahay oo inaad tidhaahdo warqadaydii baan rabaa marka de waay in la oofin weeya shuruudii fasakaa meesha dhex xasili kara wey khiyaar bay wuxuu u leeda inay ka fasakhata micnuhu waa saas midlu tusaaluhu waxa weeye allaa yanqulahaa inaanu ka rarin min baladihaa magaaladeeda aw amase anlaa yatazawaja calayhaa inaanu la gursan adaabidu haalif ashardu alfaasidu ashardu shardiga alfaasidu faasidkaahi nawcaani laba nooc weeye nawcun nooc yubtilu wuxuu burinayaa aslanba alcaqdu meherkii waa burinayaa wa huwa noocaasina ashikaaru isdhaafsigii weeyaan shiaar isdhaafsi baa la dhahaayo waxaa weeyaan shiqaarku noocaasi meherbo jiri maayaba maala ninba laba nin baa sheekaystayba wuxuu yidhi warnimo gabadha walaashaa waxaan doonayaa inaad isiiso oo ii meheriso markaasu waa kuu meherinayaa adiguna waxaad samaysaa islaantan eedadaaya ama gabadhan habreertaaya ama gabadhan walaashaaya isii ama gabadhaadaba isii oo yaynan meher isweydiina labada meher isu tuur labada gabdhoona aynu kala weydaaranno meesha yaa marka danaystay labada nin baa danaystay dumarkan masaakiinta ah kubad la isku laalay bay noqdeen soo ma xuquuqdoodii iyo meherkoodii shu-uuntoodii aawe oo dayaca meesha ka soo xasileen iyagunbaa isu danayeen labadaa ninoo hawada ka xidhiday guurkaasi waxba kama jirayaan shiqaar baa la dhahaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu yidhi rasul sal sl wuu nahiyey nahaa can ishiqaari shiqaarka rasuulku waa nahiyey shiqaarkuna waxa uu leeyay ibnu cumar soo fasiraya an yaquula arajulu lirajuli zawajnii zawijni bnataka ninku inuu yidhaahdo gabadhaada ii guuri wa uzawijuka bnatii inantaydaan kuu guurinaya aw zawijnii ukhtak ama walaashaa ii guuri uzawijuka ukhtii walaashay baan kuu guurinayaa walaysa baynahumaa sadaaqun wax meherna aan udhexayn soo maaragta marka labadii nin baa danaystay gabdhihii miyaa loo daneeyey taasaa nabi maxamed u diiday salawaatu llahi wasalaamu calayh weli xadiid kale oo uu warinaya muslim wuxuu ahaa laa shigaara fi lislaam islaamka guurkaas dhaafsiga ah ma jiro baa nebigu yidhi salawaatu llahi wasalaamuhu calayhi wa huwa noocu nooc yubtilu burinaya weeye alcaqda meherkiibuu burinayaa wa huwa noocaasna ashigaaru waa nikaaxa shigaarka la yidhaahdo waalmuxallilu iyo kii muxallilka ahaa weeye muxallilku waxa weeyaan nin iyo qof dumara ah, waa kii isu xalaalaynaya micnuhu way isu xalaalayn dee bayn ahoo rasuulku fuqahada muxalil bay dhahdaa lakiin rasuulku wuxuu ku magacaabay alayh salaatu wasalaam atays mustacaar tays lmustacaar orgigii la caariyaystay buu nebigu ku magacaabay salawatullahi waslamu calayh oo waxaa weeyaan nin baa islaantiisii furaya marka horena adkaysin ma laha go-aan ma laha isqabatin ma laha gabadhii marka laysku dhaca marba dalqaad buu sii daayaa saddexdii dalqood waa ka dhammaadeen iyaduna waa rabtaa isna waa rabaa wixii dadkan isugu xidhnaana waa dhammaadeen maxaa tala ah marka waxaynu og yihiin labadii qof mar hadday saa nikaaxooda u kala dhammaaday ilaa gabadhii nin kale uu soo guursaday mooyaane xalaal isu hayn sooma haddee ayib markaasaa nin baa waxaa la odhanaya waxaad samaysaa nin buu la heshiinaya war naagtan ii guurso markaad ii guursatid caawa isbuuc meelahaa qab naagtan ii fur hadhow marka waa lee xalaaleeyey buu ku leeyahayo ila waxaa maxaa loo xeeladaysanayaa xataa tankixa zawjan ilaa ay guursato nin kalon isaga ahayn marka ninkii kale waa xogaa xoogaa lacag u siiye war guurso oo ii xalaalayo asbuuc meelaha aan saddexdoo beri ama maalinla habeentaad qabti fur kadibna ha ciddo tirsato kadibna isagu ha guursado sharcigu nebigu wuxu yiri sal alla alay wasalam markuu ka hadlayey alaa ukhbirukum bitaysi lmustacaar orgiga la caariyaystay maydinka warramaa qaaluu balaa yaa rasuula allah huwa almuxallilu waa ninka wax xalaaleeya lacana allahu almuxallila waalmuxallala lahu ilaahay nacdashiisu waa ku dhacday kaasi oo alle ha nacdalo ama ilaahay wuu nacdalay ninka wax xalaaleeya iyo ka loo xalaaleeya labaduba malcuuniin wey alla ley rasulka salawatullah waslamu aleyh marka arrin xalaala maaha ninku waxaa la rabaa iyo gabadhu inay iskood markay u kala tageen gabadhu inay nin kale iskeed u guursato ikhtiyaarkood u kala tagaan baa la rabaa waalmuxallilu weeyaanoo ka mid ah isaguna waaye waalmutcatu mutcadii baa guurkii mutcadaabaa xaaraam ah caalamka wax ku dhaqma waxaa jira nimankan shiicada ah ama iiraan ha ku noolaadeen ama ciraaqa ku noolaadeen inkaarqabayaashata ku dhaqma guurka mutcada ah mutcadu waa raaxaysi kumeel gaar ah oo ninkiiyo qofka dumar waa heshiinayaan bil haddaynu isqabno ka war waa caadi bil aynu isqabno bishaasa lagu heshiin usbuuc aynu isqabno sanad aynu isqabno toban beri maalin iyo habeen waa guur kumeel gaara ah. rasuulkuna waa nahayey taxriimkiisu darajaad buu soo maray laakiin waxaa u dambeeyey caama fatxu maka ama caamu khaybar badheh alaa rasuulka sal sl waatuu lahaa ina allaha warasuulahu yanhayaanikum ilaahay rasuulkiisu waxay idinka reebeen inaad dameeraha dadla joogtaha cadkooda cuntaan sidoo kale waxaa laydinka reebay guurkii mutcada ahaa waa guurka kumeelgaarka ah oo awal islaam wuu bannaanaa laakiin rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam wixii intaa ka dambaysay waana uu xarrimay marka caama fatxu maka ayaa rasuulku xarrimay markii u dambaysay darajaad bay soo martay waana ninku inuu qofka dumara guursado muddo mucayana laba maalmood laba bilood usbuuc sanad wuxuuna isku afgartaan waana guurka xaaraanta ee sharcigu xarrimay caalamka shiicada unbaa eh, baa kaga dhaqanta calayhim min allahi maa yastaxiquun nawcun nooc weeye nooca labaad noocaasoo laa yubtiluhu aan caqdigii burinayn intaa laguu soo sheegay caqdigii waa burinaysaa ka aan ku darno laakiin noocani caqdigii iyo meherkii ma burinayo waa shardigii baadilka ah wadaalika tusaaluhu ka an yashtarita waa inuu ninkii shardisto gabadha markuu guursanayo allaa yunfiqa inaanu masruufin calayhaa dusheeda gabadhi waa isguursanaynaa haye waa kaa aqbalay waayahay haddaan isguursanayno wax masruufa iguma lihid lakiin anigu gurigaa hurdo iyo cunto waa usoo doonanaya laakiin in biilaad ka sugaysa anigu maahi soo maaha dhaqankaas dad hadda ku dhaqmaan waa jiraano de maarata isagoo haddaanu shardisan xitaa qaar caynkaa iska abaajirsan oo iska adde baa jira oo iska nool oo dadkii xuquuqda ku lahaa aan dheefi waxba aan taraynin oo intaa baahidooda iyo dayacooda laga yaabo ama laydiin soo bandhigo amaad ogtihin baaba dhici kartaba oo qofkii waxaa weeye isagoo ama wuxuu helo waa mudayico waa musrif oo qaad iyo sigaar buu ku cunayaa dumarkii carruurtii waa dayacan yihiin ma baahi tiraayo ama waxa weeyaan hadduu xitaa aanu afka ka odhan ficil ahaan buusaa ugu gelaya sooma hadde waa wax jira wey aw amase allaa yujaamicahaa waanu islaantii uba teginba oo fa yasixu alcaqdu caqdigu waa ansaxayaa wayabtulu shardu laakin maxaa buraya shardigii ninkan qofkan dumara waxay ku heshiiyeen shuruud shuruuddaasi waxa weeyaan inaanu masruuf aanu siin saasay ku heshiiyen hadhow waa isguursadeen hadhow baa gabadha waxay tidhi arrintu saa ma ay moodeen moogta matal waxay iska ahayd maaragtay gabar yaroo gurigooda iskaba joogto ku taxalluqdo oo ma iska ahayd saas iskaga guursaday gurigooda iskala degayba hadhowa wixii soo taageen war biilkeen baa la yidhi hotayna ku heshiiye inaan biil aanan bixin buu yidhi marka shardigaasi miyuu soconaya ma soconaya ken baa la odhanaya arijaalu qawaamuuna cala annisaa waa laga rabaa inuu bixiyo biilka laakiin qof kasta maxay ku xidhantay wuxuu haya soo maa liyunfiq duu saacatin min saacatihi bu alla yidhi subxaana wa tacaala sidoo kale wuxuu kula heshiiy waa isguursanaynaa laakiin dee laba qofoo walaala oo is ag adna mara kaa rogi maayo kuna soo eegi maayo waa is agjiifaynaa waa soo kala toosaynaa cuntaa laysu karinayaa maryaa laysu meedhayaa xikmaddii guurka meesha kuma jirto soo maa ilmihiibaa muhiima ah meeshan haddii la bixinaayo in sababteeda lala yimaado soo ma isba taaban maynaba labadaas kala jiifayn halkaa guurkaasi waa ansaxaya laakiin shardigaasi waa buraya soo ma hadhow islaanta waxay ti war sidaan war maahee waa dacweysay ninka maxkamadday geysay waxa weeye ninkii waxaa la odhanaya ama gabadha fur ama maxaa la odhanaya ama xuquuqda gudo lagugu leeyahay waa tii gabadhii rasuulka salawatullahi wasalamu uu soo booqday cabdullahi bin camr bin alcaas nin wanaag nicma rajulu cabdullaahi laakiin islaantiisa maba eego habeenna waa tukanaya maalinna waa sooman yahayba rasuulku waa ku canaantay salawaatu llahi wasalaamu calayh wa hada ma aqulu wallah subxana wa tacala الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد وصلى الله وسلم على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى خامسا باب العيوب في النكاح أي هذا كان باب باب يهي هل كسماهين alcuyuubu cuyuubtii iyo ceebihii ku sugnaa fi nikaaxi nikaaxi iyo guurkii ceebaa jira nikaaxi ku sugan wa fiihi baabkan cuyuubu nikaax wuxuu uga jeedaa cuyuubta nikaaxa ku imanaysa waa inuu maalan uu shardisto ninkii inuu yidhaahdo anigu waxaan doonayaa qof aan ceeb lahayn baan doonayaa maalan oo markaa ay soo baxdo qofkii inuu ceeb yeesho maalan isagu wuxuu yahay qof aan ceeb lahayn baan doonayaa maxaa markaa soo baxay inuu qofkii maxay leeyahay inuu ceeb leeyahay ama wuxuu tusaalaha wuxuu noqon karaa gabar muslimadaan doonayaa buu yidhi hadhowbaa waxaa loo soo hooyey gabar mushrikad ah ama ah kitaabiyad ah baa loo soo hooyey masalan gabar baan doonayaa buu yidhi islaan carmalaa loo soo xareeyey masalan waxaan doonayaa buu yidhi gabadh haddii al idmaayo cas gabar madow baa loo soo xareeyey waxaan doonayaa gabar muxuu ahaa buuran markaasaa waxaa loo soo xareeyey mid caato weyda markaasuu wuxuu yidhi waxaan doonayaa gabadh caqli badan oo fariidaan doonayaa mid doqonaa loo soo xareeyey wamaa ilaa dalik sifaadku waa fara badnaanaya soo ma marka sifaadka caynkaas ah haddii ay timaado oo marka uu ceebta caynkaasa nikaaxa ah, hadday ceebtaasi ku timaado laba laba xaalo isagaa ninkii la gudboon tahay laba xaalo laba xaalo ayaa halkan zawjka haysata xaaladda koowaad haddii uu arko gabadhii ceebta hadduu ku arko ila wuxuu doonaya waxaanayba meeshii ka soo baxae hadduu ceebtaa arko inta aanay labadaa qofi weli aqal gelin laakiin meher dhacay oo markaa uu haddii alla idmaayo kadibna raalli ku noqdo nikaaxaasi waa soconaya fasakhmi maayo waa fahamtay soomaa laakiin haddii uu arko mar dambe haddii arrinta u caddaato markaa nadar baa ku jira haddii aanu waxba isagu shardisan qaybta labaad maalan waxba uma shardisan isagu isagoo markaa dee malihiisa haalibka ah qaadanaya in maxay aanay dumarkuba iska ceebskaliin iska yihiinba xomashad waanu gabarun baan doonayaa wanaagsanoo halay guuriyo buu yidhi dabeetana hadhow waxaa meeshii soo baxday in ceebi meeshii timaado baa soo baxday nikaaxaasi marka saas dee ceeb baa yimidoo inuu ninku iska fasaho markaa waa suuragal waa soo bixi kartaa meeshii wa fiihi daabidun waxaa ku sugan baabkan gudihiisa daabidun waaxidun oo keliya alcuyuubi ceebaha almuhbitatu sugaysa lilkhiyaari khiyaarka qofka u sugaysa fi nikaaxi nikaaxa gudihiisa halaatatu aqsaamin saddex qaybood weeye waxyaabaha ceebta ah ee imanaya ee qofkii uu khiyaar yeelanaya markaas in aanu maaragt saddex qaybood kama baxsanaa saddexdaa qaybood unbay ku wareegaysaa alcuyuubu ceebaha almuhbitatu sugaysa lilkhiyaari khiyaar siinaysa iyo door inuu qaato fi nikaaxi nikaaxa gudihiisa talaatatu aqsaamin saddex qaybood weeyaanoo waxba ma dheera saddexdaa ma dhaafsin kow alqismu alawalu qaybta u horaysaa maa waa ceebo yakhtasu ku gaar ah birijaali ragga waa ceeb ragga ku gaarahoo dumarkii aan lagu arag wa huwa ceebkaasina shay-aani waa laba qaybood qaybta koowaadi aljabbu jabbi weeyaan jabbigana waxaa la yidhaahdaa in qofkii ninkii ragga ahaa dakarkiiba uu ka go'an yahay oo aanu lahaynba oo markii uu gabadhii guursado oo reerkii laysu dhiso ayaa gabadhii waxay aragtay ninkani in uu muxuu ahaa dhaawacan yahay bay aragtay ama waxaa ka go'an ama waa dhufaanan yahay oo xiniyuhu ka go'an yahayba ama ninkani shalal baaba xanuun caynkaasaa haysta oo hawsh halkaa kaga dhacay waxay xaq u leedahay in ay gabadhaasi fasakh dalbato maadaama maqaasidii guurka uu lahaa maqsad weyn meeshay ka luunsan tahay marka taasi waa cayb raggii u gaara soo maha waa cayb raggii u gaara aljabbu baa la dhahaa waa dhufaanaan iyo asalku waa qadcinta iyo goynta wax la gooyaa la yidhaahdaa athaani ka labaad waxa weeye alcunnatu cunnadii weeyaan cunnaduna waxaa la waa qofka ciniinka ah qofkii lixaadkiisii waa dhan yahay waa jooga waxba kama goona laakiin itaal baanu lahayn itaal baanu lahayn oo qofka hawshaas uma qumi karo oo waa qof hawsha xaggaa ah, howlgabka oo itaal kuma laha taasna cunna baa la yidhahdaa asalkeedu kelmadda waxaa eh, haddii ala idmaayo ee eh, aan si toosa u maarata shaqayn karin eh, ee marba doc isu babcaya ee janjeersanayaa la yidhaahdaa oo insiraaf insiraaf ku jiro ictiraadna uu ku jiro marka alcunnatu ceebta labaadi waa in ninkii cunno ay ku suganto bimacnaa uu ciniin yahay ciniinna waxaa loo jeedaa in haddii aan idmaayo uu hawshi aanu qaban karin lixaadkii waa joogaa laakiin waxaweye dacfi itaaldara ku jirto hawshan ma gudan karo oo awooddii baa ka maqan labadaas cillo raggay gaar ku tahay hadday gabadhii aragto iyadaa door u leh markaa inay dalabto in maaragtay ninkan ay tidhaahdo maaragtay ha layga siiyo warqadaydii haddii marka <clears throat> cunnadu isagu waa ka duwayay kale wuxuu kaga duwan yahay haddii ninkii uu dafiro hadday gabadhii tidhaahdo ninkani waa ciniin bimacnaa dee wixii waa leeyahay laakiin ma laha wax awood ah oo waa bak aragba oo marka hadalkiisaa la tixgelinaya laakiin waa inuu ku dhaartaa arrintaas inay jirto marka waxay leeyihiin culamaaul-islaam sanadka afartiisa xilli afarta fasal ee kala duwan guga iyo xagaaga dayrta iyo diraacda ayaa ninkan loo eegayaa waayo qofku zamanka sanadka saa afar biloodba waa saddex biloodba waa si marka inuu saddex sanadkaa saddexdiisa bilood hadduu isbedeli waayo oo ninkaasi saa usoo taagnaado ciladaasna ay kusoo jirto waxa weeyaan reerkaa waa la kala dirayaa maqsuudkiibaa meeshii ka maqan waa la kala dirayaa sidaasaan rag badanoo aimada ah imaamu maalik iyo saasay qabaan rag badanoo culimada ka mida abu xaniifa iyo imaamu maalik thawri awsaaci shaafici saddexda madaahibta axmed mooyaane cumar iyo cali ibni mascuud iyo rag badanoo saxaabadii ka midana saasay qabaan iyaguna waaye wuxuu yidhi sheekhu markaa alcuyuubu ceebaha almuhbatatu sugaysa lilkhiyaari khiyaarka sugaysa fi nikaaxi nikaaxa gudihiisa talaatatu aqsaamin saddex qaybood weeye saddexdaa ma dhaafsiisna alqismu alawalu qaybta u horaysa maa yakhtasu wax gaar ku aweeyey birijaali ragga oo aanay dumarku shaqo ku lahayn wa huwa kaasina shay-aani waa laba shay alawalu ka u horeeya ama alifunka hore aljabbu waa go'naantii ninkii oo haddii ala idmaayo xubintiiba ay ka go'an tahay ama uu xiniyihii ka dhufaaman yahay baa-unta labaadna waxa alcunnatu cininnimo weeyaanu xubinkii waa jiraa laakiin itaal baanu lahaynoo hawshii baanu gudan karaynin labadaa cillo waa cillo fasakh ku iman karayo weeyaan wuxuu yidhi mu'alifku caleyhi raxmatullah alqismu thaani qaybta labaad ee ceebahan khiyaarka sugaya maa ceeb weeye yakhtasu gaar ku ah binnisaa'i dumarka wa huwa kaasina arbacatu ashyaa afar shay weeye wax dumarka gaar u ah alawalu kana horreeya alradqu radqi weeyaan radqiga waxaa la yidhahdaa asadu buu la micnayah gabadhii cawradii iyo farjigii baaba awdan oo meeshii waa xidhan tahay sidaa awgeed ba haddii alla idmaayo meeshii baaba awdan oo xidhan marka waa cayb uu ku imaanka ninkii markuu guursado gabadhii uu ku arkay marka qofkii xaajadii kale ilaahay ugu talagalay waa ka gudanayaa meeshii laakiin hawshan baanu u qumi karin oo meeshiibaa xidhan sidaa awgeed baa waxaa la yidhaha imra'atun radqaa imra'atun radqaa baa la radqaa taasna waa cayb cuyuubta khiyaarka keenaysa ka mida athaani ka labaadi alfatqu fatqi weeyaan fadqigu iyo cafalku waa isku micno dhow yihiin kan hadda isagu afarta uu ka dhigay way isku yara micno dhow yihiin fadqiguna waxa weeyaan qofkiibaa isu furan qofkii waa isu furan yahay maalan qofkii waa isu furan yahay oo haddii alidma laba micno waa lagu sheegaa ama meeshii ay manida iyo kaadidu marayeen baa labada xidid baa isku furmay oo qofkii waxa weeye halkaas isku furan oo haddii ala idmaayo haddii gabadhii halkaa markaas dee uraysan mayso maadaama labada xil isku furan yihiin ama sidaa maaha waxaa loo jeedaa waa sida qowlka loo badan yahaye qofkiibaa labadii xubnoodoo isu dhowaa ilaahay ugu talagalay qofkan inuu ka xaajo guto labadaasaa isu furan waa cilla iyadan meesha jirta athaalitu saddexaadi alqarnu qarni weeyaan oo qarniga waxaa weeyaan laf weeye micnuu yani gees baa ka soo taagan meeshii xubinkii gabadhii waa jiraa laakiin meeshiiba waxbaa ka soo taagan sidaa aad mooda gees oo kale ayaa ka soo taagan oo hawshan kale wixii alla ugu talagalay gabadhu waa ka gudan kartaa waa ka imanayaan xaydkii iyo bawlkii laakiin jimaacii baan suuro gelayn oo meeshii laf wax aad moodadoo kalea ka soo taagan waa ceeb iyaduna cuyuubta nikaaxa ku timaada ka mid a alraabicu kan afaraadna alcafalu cafal weeyaan cafalku wuxuu kaga duwan yahay waa hilib yaroo isagu carjaw waa meesha ku jirta ta hore waa wax adag wasalafo kalean tanna waa cad hiliba waxaad moodid waa xubintii farjiga ku go'an oo marka aan hawshii aanay ka suuro gelin afartaa ciladoodba cuyuub weeyaa nikaaxa ku timaado dumarkay khaas u tahay wuxuu yidhi mu'alifku hadee alqismu thaani qaybta labaadi maa shay weeyaan ama waa cayb yakhtasu binnisaa'i dumarkii gaar ku ah wahuwa kaasin arbacatu ashyaaa weeye alawalu kanu horreeya alradqu weeyaanoo bimacnaa asaddu inay xubinkiiba awdan yahay meeshu inay awdan tahay athaani ka labaadna alfadqu waa isu furnaansho oo qofkii o isu furan yahay athaaliu ka saddexaadna alqarnu waa alcadmu bimacnaa gees oo meeshii in wax ka taagan yihin sida geesoo kale ah araabicu kan afaraadna alcafalu cafal weeyaanoo cafalkuna waxaa la yidhahdaa in meeshii wax hilib adag aad moodda ku go'an yahay ayaa cafalkiina la yidhaahdaa marka haddii arrintaasi ay jirto waxaa markaa eh, ninkii door u leeyahay inuu haddii alla idmaayo fasqi i nikaax ku iman karo waa arrin mutafaqa bayna madaahib alarbaca ilaa axmed mooyaane ma imaamu maalik iyo axmed iyo imaamu maalik ilaa waxaan odhan lahaa abu xaniifa mooyaane saddexda madhabood oo kale caynkaasi qabaan alqismu thaaliu qaybta saddexaadi maa ceeb weeye yashtarikaani ay wadaagaan fiihi gudihiisa ragga iyo dumarku wa huwa kaasna halaaatu ashyaa saddex shay weeye alalifu ka u horreeya aljudaamu waa xanuunka judaamka la yidhaha ciyadan billaah qofkii oo judaam ku dhaca baa-unta labaadna albarasu waa qofkii oo baras ku dhaco jidhkiisii bara cadcad uu yeesho Ah, jiimunka saddexaadna aljunuunu waa waalli saddexdaa marka dee ragna gaarkuma aha dumarna gaarkuma aha waa ceeb ay wadaagaanoo rag iyo dumarkiba weeyaan waa amraadde macruuf ah amraaddaasoo dhibaato keenaysa oo maqsuudkana nikaaxina xoogaa ceeb ku kicinaysa sidaa awgeed marka haddii labadii qof midkood waalli ama judaam ama baras lagu arko khiyaar buu u leeyahay nikaaxi inuu ka noqdo sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa fataawa wuxuu leeyahay idaa dahara biaxadi zawjayni labadii isqabay haddii uu midkood ka muuqdo junuunun aw judaamun aw barasun fa lil'aakhari xaqun xaqu faskhin mid waliba ka kale wuxuu leeyahay inuu fasakho nikaaxiisa fasku nikaax bikayri ikhtiyaari alaakhar ka kale isagoon waxba ikhtiyaar gelin ayuu leeyahay inuu sameeyo wuxuu yidhi mu'alifku markaa alqismu thaaliu qaybta saddexaad maa yashtarikaani wax ay wadaagaan weeyaan fiihi gudihiisa arijaalu raggi iyo arijaalu wanisaa baa wadaaga dheh wa huwa kaasina salaatu ashyaa saddex shay weeye kan koowaadi waa aljudaamu waa judaamkii waa xanuun judaan la yidhaahdo walbarasu ka labaadna waa baraskii waljunuunu ka saddexaadna waa junuunkii iyo waalidii qaala almu'alifu kitaabu sadaaqi raximahu llah sadaaqi ayuu kitaabu yahay sadaaquna waa meherka meherkii buu kitaabkani kitaabu yahay wixii qofka dumara la siiyo ee lagu xalaashaday jidhkeeda iyo farjigeeda la yidhaahdaa waana shay waajiba in gabdhihii la siiyo sadaaqii allah wuxuu leeyay waaatuu nisaaa saduqaatihinna nixla dumarkii nikaaxoodii yani meherkoodii siiya isagoo kaamil ah allah subxaana wa tacala aayad kale wuxuu leeyay aatuuhunna ujuurahunna fariida waa laleeyay subxaana wa tacaala ninkii saxaabigaa ah, rasuulku wuxuu ku yidhi iltamis walow khaataman min xadiidin waxaad raadisaa walow kaatun ama fargashi xadiida aad baraadiside actihaa iyaaha adiladu waa fara badanta markaa waana masale ijmaaca wa fiihi waxaa baabkan ku sugan alaaatu abwaabin saddex baab ayaa ku sugan ama alaaatu dawaabida baa ku sugan meherku waa waxay gabadhu iyada xaq u leedahay iyadaana wax ka bixin karta iyadaana cafin karta iyadaana ka tanaasuli karta allah subxaana wa tacaala baana xaqa gabadhii siiyey iyadaa ehel u ah iyadaa iska leh haddii ninkii isagoon gabadhii meher u magacaabin uu furo ama uu ka dhinto sidee gabadhii meher loogu soo qaadayaa waxaa loogu soo qaadayaa gabdhaha iyada la midka ah gabdhahaas ayaa haddii la idmaayo meherka inta la siiyey caamkee loo badan yahay intaasaa gabadha loogu sargoynayaa ninkii waa ka dhintay meherna isagoon u sheegin buu ka dhintay ama waa uu furay isagoo meher u sheegin gabdhaha la midka ah inta la siiyo ayaa gabadhaa la siinayaa xad ma leeyahay mase ma laha qowlka raajixa saxa ah xad ma laha waxaase ugu baraka badan midkiisa ugu yar khayru sadaaqi aysara meher waxaa ugu khayr badan kiisa ugu fudud baa rasuulku leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inkastoo aad mooday zamankan dambe xadiidka in la iskaba ilaaway oo qofku laga yaabo laba qof oo isguursan lahaa guur ku heshiiyey inay kuwa kala tagaan haddii aa la idmaayo kharashka ku heshiin la'aantiis ay ku kala tagaan wax fiicanna ma waxaa dhici karta in guurku yaraado waxaa dhici karta in fasaad akhlaaqi ah uu dhaco waxaa dhici karta in xanuuno badan ay ummadda ku yimaadaan haddii arrintaa aani suuroobi waayin weeyaan qofka dumara meherkeeda in la cunaana waa shay xaaraama awalan kan u horeeya baabu axkaami sadaaqi sadaaqii iyo meherka axkaamtiisii ayuu halkan baabkiisii yahay wa fiihi waxaa ku sugan halaau dawaabida halaaatu dawaabit saddex daabid baa ku sugan addaabid alwalu daabidka u horreeyaa al ashyaa'u ashyaada iyo walxaha allatii taasoo tusqitu mehra meherka waxyaabaha ridaa kaamilan meher dhammaystiran waxa rida qabla dukhuuli intaan gabadha loo tegin ka hor sabcatun toddoba weeye wuxuu lehay sheekhu toddoba arrimood haddii la helo toddobadaa arrimood gabadhii waxay u diidayaan mid ka mid a ah haddii la helo meher dhammaystiran gabadhaa in la siiyo waa fahanti soo maa toddoba arrimood midkood haddii la helo gabadhu mutaysan mayso mahad dhammaystiran in la siiyo addaabit alawal daabidka u horreeya al ashyaa'u waa walxo iyo ashyaa allatii taasoo tusqidu ridaysa almahra alkaamila almahra meherkii bay ridaysaa kaamilan si kaamilay u ridaysaa bimacnaa meher dhammaystiran gabadhaasi inay qaadato ayay diidaysaa toddobadaasi qabla waase goorma qabla dukhuuli gabadha intaan loo tegin weeye oon lala aqalgelin sabcatun wey toddobadaasina kow furqatu allicaani furqatu kala kaxayn lagu kala kaxeeyo labadii qof allicaan licaan sababtii in lagu kala kaxeeyo laba qofoo licaantamay kala kaxayn licaan lagu kala kaxeeyey labadaa qofi waxa weeyaan meeshii waxaa dhacaya fasakh baa dhacaya yacni waxa wey meherkii bay dhacaysa nikaaxi oo dhan baa meesha guraya loo jeedaa nikaaxii iyo meherkii oo dhan ayaa meeshii buraya baa loo jeedaa waayo fasakha hadda iyo licaanka kale cilladiisu xagga gabadhu ka yimid sidaa awgeed haddii lacnadii meeshaas la lacaantamo furiin meeshii looma baahnaba dalaaq waa iska dhacayba mar haddii dadkan ay licaantameen waxba isuguma hadhinba kala kaxayn waa la kala caydhiyo furqatu licaani licaan kala kaxayntii weeyaan kaamilan baa meherku u dhacayaa faskuhu licaybihaa faskuhu fasakhid weyn la fasakho nikaaxii licaybihaa ceebteeda awgeed baa haddii alla idmaayo loo fasakhay haddii ninkii gabadhii uu ku arko ceeb ceebtaasoo ka mid a ceebihii ama saddexdii ay raggii dumarku wadaageen dheh ama afartii dumarka u gaarka ahaa dheh hadduu mid ka mida oo istimtaaci zawjiyada ahayd meesha ka reebaya hadduu ninkii arko waxa weeyaan meeshii waxaa soo baxaysa ninkaaxi inuu fasakhmo faskuhu nikaaxa fasakhaadiisi weeyaan licaybihaa ceeb iyada u sugnaatay awgeed ilan ceebta iyaday ka timi sooma xaggeeda markaa meerkii oo kaamila meeshii waa dhacayaa meherkii baa meeshii ceebta ku timid waxa weeyaan kamaalkiisii arrintaasi waxa weeyaan arrintaasaa dhaawacaysa oo gabadhii markaa mutaysan mayso waayo dee wixii gabadha meherka lagu siin lahaa ay ku qaadan lahayd miyaa horta la helay jawaabtu waa maxay waa may soo maaha waayo ceeb baa diiday wixii soo maaha wixii intaan la gaarin gabadhu ay ku mutaysan lahayd meherkaba ceeb baa ka soo ka martay saa awgeed marka meherkeedoo dhanba waa dhacay waxba gabadhaasi la siin maayo micnuhu waa caynka athaaliu ka saddexaad faskhuhaa waa inay meherkiyadu fasakhdo maxay u fasakhaysaa licaybihi ay licaybi zawj zawjka ceybsi u fasakhaysaa ninkiibay waa tii hadda labaad cagsigeedu soo ma aragti ninkiibay maxay ku aragtay ceeb bay ku aragtay soo maa maxay ninkan hana la kala kaxeeyo fasakh ayaa haddii alidmaa marka meeshaas kasoo xasilay in markaa la fasakhay doonaysaa oo ninkan ay kala fasakhdaan oo ay kala tagaan bay doonaysaa marka sheekhu wuxuu leeyahay fasakaadeedii ay fasakhda weeye nikaaxi licaybihi ay licaybi zawj zawjka ceebtiisa awgii ay u fasakhdo waxaa looga jeedaa ceeb baa ninkii ka muuqatay ceebihii ragga u gaarka ah ee labada ahaa ama jubbi baa ka muuqday ama waxaa ka muuqday ciniinnimo sooma ayaa ninkii ka muuqday markaa mehermala gabadhi meeshii furqa imaanaysa ficilka iyadoo ay dalbatay bayna furqadu ku imaanaysaa ficilkaas bayna gabadhu ku maaragtay meherkii ay ku mutaysan lahaydna waxay meherka ku mutaysan lahaydna maxaa ka maray ceeb baa ka soka martay marka meherkii waa dhacayaa waayo furqadaasaa hawsha ku dhacday araabicu kan afaraad islaamuhaa waa gabadha islaamnimadeeda inay muslimto iyadoo xaggee joogta taxta kaafirin gaal hoosta iyadoo ku nool labadan qof iyagoo gaala gaalaaba ah isqabeen ilaahay baa gabadhii hanuunka ku duway maalin maalmaha ka mid a gabadhii markaasay muslimtay nikaaxi waa fasakhmaya somaa markaa otomaatikyan buu fasakhmaya waayo meeshay qofa laba qof oo aan diin lahayn din aan isku mida lahayn baa meeshii jooga marka islaamuhaa waa islaamnimadeeda ay gabadhii islaamto taxta kaafirin gaal hoostii iyadoo ku jirta macna gaal uu qabo gaalay ahaayeen markaasaa gabadhii ilaahay hanuunka waafajiyey xalaal maaha marka inay ku baaqi noqoto maxay inay isaga ku baaqi noqoto nikaaxiisii arrinka nikaaxaasi waa fasakhmayaa wax mehera gaalkii la odhan maayo gabadhii sii waayo kala tagu xaggee ka yimi xaggeeda dhade buu ka yimi alkhaamisu ka shanaad riddatuhaa waa inay gabadhu diinteedii ka noqoto taxta muslimin waa tii hore cagsigeed iyadoo maxay joogta nin muslima hoostii ku nool bimacnaa muslim uu qabo laba qof muslima say u ahaayeen balaa qaabatayo gabadhii waa ridowday ciyaadan billaahi min aridda way gaalowdoo diintii bay gabadhii ka baxday nikaaxaasi marka muxuu noqday yaa waa fasakhmayaa fasakhaadun xaggee ka yimi xaggeedu ka yimi soo maaha taasna nikaaxi waa fasakhmayaaoo meherkiiyo kaamila dhacaya asaadisu ka radaacuhaa waa nuujinteeda ay gabadhu iyadu nuujiso man mid bay nuujinaysaa yanfasikhu uu ku fasakhmayo bihi ay bisababihi sababkiisa uu ku fasakhmayo nikaaxuhaa nikaaxeedii tusaalaha wuxuu noqon karaa maalan ninbaa gabadh qabay ninbaa gabadh qabay maalan ama nin baa joogay gabadh baa markii ninkii la siiyey gabadh markaa dhalatay ilaa gabadh markaa dhalatayoo yar waa la siin karaa soo maa saa horta warkaa ma haysaan gabar dhalatay hadda aanba weliba raadhaqaajino yar oo ku jirta muxuu ahaa xoolkii hooyad ku jirta ee waa laysa siin karaa waa laysu meherin karaa laakiin dee xilligeeday sugaysaa soo maha